بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii koobaad ee ka mid ah kitaab اlfaraa'id kitaabka minhaajka afar rubac buu ka kooban yahay kitaab rubc اlcibaadaat waynu soo maray rubcu اlmucaamalaadna waan soo dhammaynay waxaa inoo dhiman laba rubac in sha allahu tacaala rubaca koobaad faraa'id iyo nikax baa laisku yidhaahdaa saddexaad baan u jeeda rubaca saddexaad ama ah labadii inoo dhimaneed kii koobaad ee rubaca afraada u dambeeyana jinaayaad iyo kitaab اljiraax ayaa la yidhahda iyo wixii raaca marka taqsiimkana asalkiisu waxaa iskale abuxamid alghazali shaaficiyadu kutubtooda wixii abiixamid ka dambeeyey baad ku arkaysaa arbacdaas asagaa iska lahaa taqsiimkaa wadaad horeoo shaaficiba ka soo qaatay iyo ku ijtihaadayba waa la yidhaahdaa si kastaba waa noqotay kitaabkiisa albasiid ee uu ku ikhtisaariyey nihaayihii sheekhiisii juwayni ayuu taqsiimkaa ku sheegay in fiqiga loo qaybiyo arbaac cibaado iyo beec oo mucaamalaad loo yaqaano dhaxalka iyo guurka iyo jinaayaadka iyo waxyeelada qaabkii loo simi lahaa afartaa marka taqsiimka isagaa u horreeya baa leehay kitaabu alfaraa'id markaan u soo gudubno alfaraa'id waa jamcu fariida dhaxalka alfaraa'id jamcu fariida weeyaan waa faciilo bimacnaa mafcuulah ayay yidhaahdaan waxaa laga keenay min alfardi wa huwa alqaطcu wاlxazu faraa'id waxaa looga jeedaa hantida iyo qismiga iyo sahmigu ilaahay goyey subxaanahu wa tacaala xaggana uu xukumay in dad khaasa la siiyo maadaama shaygu uu go-an yahay oon ijtihaad ka furayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii iyo sunnada nabiga lagu go'aamiyey waa shay go'an min alfardi wa huwa alqaطcu wاlxaz min xayu luqa waa sidaa min ataqdiirna waa laga keenay wadaaddaa yidhahda dhibba ma laha yeelay taqdiir haddii la milicsado faraa'idka waxaa ku jira sihaam muqadara ah. qoryo iyo sheerar iyo nasiib qadaran baa ku jira amaa شharcan faraaidku waxaa la waa نaصiib mqadaru lilwaariث waa qayb iyo qori la qoondeeyo la oo waaridka dhaxlaha la siinayo waa نaصiib muqadaru lilwaariثi شharcan xukumkiisa haddee faraaidku waa waajib in ruux walba xaq uu la siiyo aayadaha qur-aanka qaadaadhigay axaadiida subanaha salى اllahu عalayه ali wasalam ayaa go'aamiyey ijmaacu اlmuslimiina ku guntamay ina allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariثin nin walba xaqiisa ilaahay baa siiyey ruux wax dhaxal haya waxba looma dardaarmi karo alxiqu اlfaraa'ida biahliha famaa baqiya fahuwa liأwlىa rajuli dakar axaadiis badan baa marka macnaha ku yimid xukunkiisa barashada faraa'idka barashadiisu si guud waa cilmi culumta islaamka kamida in la barto asalkiisu waa fardu kifaayo in muslimiinta laga helo dad yaqaana cilmiga dhaxalka iyo qaabka laysu dhaxal siiyo iyo sida laysu dhaxalo iyo ruux walba wuxuu leeyahay in la barto waa fardu kifaayo ummadda haddii laga waayo ruux yaqaano way dembaabaysa haddii qayb taqaano oo ku filan baahideenna la helana dembigu waa inaga dhacaayo haddii loo soo dego ninka marka ay xaaladdu qabsatay ee dhaxal wax kaga xidhmay inuu asagoo wax dhaxalo ama dhaxal siiyo u baahday cid hawshaa ka kafaysana aan haynin farducayn buu ku noqon hayaa inuu barto ila shay warba fardu kifaaya ah idaa daaqa wuxuu isu bedelhayaa farducayn buu isu bedelaa fadaaishiisu axaadiid dhowr ah oo ilaa shan la gaadhsiiyo ayaa ku timid cilmiga dhaxalka inuu ammaanan yahay fadli badan yahay nisfulcilmi uu yahay ummaddu waaga dambe uu ku yaraan doono cilmiga dhaxalka ilaa la waayo laba ruux oo isku haysa masale dhaxala wax kala saara oo culummadii taqaanay baa dhammaanaysa kadibna cilmigaa sidaa ku yaraanaya nisfulcilmi in lagu magacaabo in farida caadila layidhi axaadiis badan baa ku timid ilaa shan la gaadhsiiyo axaadiistaa dhammaanteed xadiis ka sugan ma jiro xadiis sugan ma jiro kulligeed dacfi baa ku jira kulligeed dacfi baa ku jira laakiin waxay leeyihin wadaadaha mutaakhiriintu marka laisu geeyo dacfigoodu shadiid ma ahee way tusaysaa calaa aqali taqdiir cilmigan dhaxalku inuu yahay cilmi fadli badan oo qiimo badan in la bartana ay muhiimta nisfu اlcilmi maxaa loo yidhi laba macnaa la sheegaa macnaha koobaad waxaa weeye ruuxa bini aadamka ah axkaamta ku tacalluqda asaga waa laba qaybood axkaam ku tacalluq ku tacalluqaysoo qabanaysa intuu nool yahay iyo axkaam qabanaysa markuu dhinto cilmigii ku saabsanaa intaad noolayd waa culumta kale markaad dhimato tii alla kugu timaado dhaxalkaadii iyo qaabkii lagu diyaarin lahaa iyo dardaarankaadii iyo howlahaasoo dhan waxaa khuseeya kitaabu alfaraa'id walwasaaya dhaxalka iyo dardaaranka ayaa hawshaa khusaysa saas darteed baa loo yidhi nisfu اlcilm cilmu mutacaliq biاlxayaati wa cilmu mutacaliqun limaa bacda almowt aw bimaa bacda almowt marka noloshaada intaad nooshahay hawl cilmi ku saabsan iyo markaad dhimato ti alla kugu timaado ama ilgeeriyaad aad yeelato cilmi khuseeya saasaa loo yidhi nisfu اlcilm wadaadda waxay dhan sidaa ma ahee culumta kale oo dhanba ijtihaad iyo qiyaaska ku badan iyo nadariyaadka amaa cilmu اlfaraa'id asagu waa maxay nasiiban mafruuda min allahi subxaanaه wa tacaala waa mansuus usuushiisu iyo masaa-ishiisu badankeed nawaasilba mooyeen xisaabaad ku tacalluqda mooyeen waxaa weeye waa axkaam iyo masaa'il iyo dalaa'il mansuusa sidaa darteed marka loo yidhi waa nisfulcilmi haddana qaabka ayay tilmaamaa si kastaba noqotee cilmigan wixii ka soo hadhay nusuusta cadcad iyo adilada kitaabka iyo sunnada ijmaca ku yimid inta kale iyo dalaail usuushiisa kale ee masaa'ilka saxaabada laga qaataa way adag tahay in la helo masaa'il faradiya oo ama daliil ah ama asala ama masale madax bannaan ah in an saxaabadu aysan ka hadlin way yar tahay in la helo ama maba jirtaba waxyaabaha kale tafriicaadka oo masaa'il ku saabsan xisaabaad iyo taqdiiraad fuqaha iskaga saabsan wey saxaabada ka hadlay cilmigan faraa'idka waa saddex qaybood saxaabo cilmiga dhaxalkaoo dhanba ka hadlay masaa'ilkiisa oon waxba ka tegin waa afar saxaabi kooxdaasi afar weeyo waa zayd ibnu haabit caliy ibn abi aalib ibnu cabbaas ibnu mascuud afartaas saxaabi masaa'ilka faraa'idka oo dhan way ka hadleen naqli iyo fatwo iyo xugum iyo qadaa bay waana usuusha faniga faraa'idka culummada ku taagan yahay waa laba cabdulaahi cabdulahi bn mascuud cabdulahi bn cabaas caliy bn abi aalib iyo zayd ibnu haabit afartaa saxaabi saxaaba qaybtooda labaad saxaabada qaybta labaad waa saxaabo masaa'ilka faraa'idka badankood ka hadlay mucdam almasaa'il alfaradiyay ka hadleen hadalla ka leeyihiin saxaabadaasi waa abubakr iyo cumar iyo mucaad bnu jabal iyo rag raaca abubakr cumar mucaad bnu jabal saxaabadaa saddexdaa horyaal u ah waa saxaabada ka hadashay mucdam badanka masaa'ilka dhaxalka saxaabana waxaan soo sheegnay waxay ka tageenba maba jiraba ilaa haddii uun la helo wax naadiraba mooye saxaabada saddexaad waa saxaaba si dhifdhif ah ka hadlay masaa'ilka waxyar baa laga hayaa nuquul iyo masaa'il aan badnayn bay ka hadleen hadal bay le lakiin hadalkooda waa ka yar yahay kulli masaa'ilka o dhanna ma aha masaa'ilkii badankoodna ma ahe xoogow ayay kale yihiin waxaa oday u ah cumaan bn cafaan cumaan bn cafaan baa oday ah aan badnayn saddexdaa qaybood baa marka loo qaybiyaa saxaabada marka la fiiriyo ka hadalkooda ay ka hadleen baabkan cilmiga dhaxalka la yidhaha badankood usuushoodu waxay ku dhisan tahay usuushii zayd ibnu haabit radia allahu tacaala zayd ibnu thaabit radia allahu tacaala markaan mar labaad dib u fiirino afartii saxaabi afartii saxaabi ee masaa'il faraa'id oo dhanba fatwo iyo kalahaa jawaab iyo naqli hadday iswaafaqaan ummaddu isma khilaafto ida اtafaquu lam takhtalif اlummatu bacdahu hadday afartoodu masalo dhaxal isku raacaan wax khilaafa umma alislaamiya kama dhaco masaladaa dhaxalka ah barako marka iyada hadday iyagu iskhilaafaan alummaةu takhtalif afartii wadaad ee micigiirta ka ahaa baabkan hadday iyagu masale isku maandhaafaan waxaa weeye ummadduna way iskhilaafaysaa taasna waxay noqotay arrin la yaqaanoo caamba noqotay iskhilaafkooda iskhilaafkoodu ee laba mid unbuu noqdaa laba qaab mid unbuu noqdaa in saddex meel maraan ninan gono istaago afartoodii in saddex israacaan fii mas'ala wadaadna farta uu ka taagto u yidhahdo anigu taasi idinkuma raacin iyo in nin walba meel u dhaqaaqo afartooda ninba inuu meel ku dhufto ijtihaadkiisa oo cabdullaahi meel ku dhufto oo ibnu mascuud ku dhufto meel kale zaydna meel u dhaqaaqo calina dhinac u shabkaxsado inay kala dhaqaaqaan furaada iyo in jumhuuri ay noqdaan waaxid saddex inay meel u dhaqaaqda nina uu gooni istaago labadaa qaab isku khilaafaan fuqahadu waxayna yidhaahdeen lama hayo ayagoo labiyo labo kala jabay labiyo labo waxaa weeyaan waa waa mucjiso fuqaha shaaficiya rag badanoo oo waaweyn waliba aima ah fannigana kutubtii u horreey ka qori sida wadaadkii ibnu libaan kitaabkiisa waxaa la alijaaz fii cilmi alfaraa'id afar boqol iyo labadii meelahaasuu geeriy waa min asxaabi اlwujuh aclamu الnaasi fi اlfaraa'id baa la yidhahdaa saas darteed madaahibtao dhan way ka qaataan kitabkiisa nuquul wuxuuna ku wariyaa kita faraa'idka bisanad axaadiidta iyo ahaaru صaxaabi iyo taabicin bisanad buu ku wariyaa waa min asxaabi اlwujuh kitaabkiisii makhtuud buu ahaa waa dhoweyd baa la daabacay laakiin weli ma aanan ku guulaysan inaan helno ayb marka raadiy aliijaaz fi cilmi faraaid baa la yihahdaa asaga odayga baabkan isaga ayb culummadaa marka shaaficida waaweyn waxay sheegeen hadday saxaabada afarta iskhilaafaan laba qaab oo isku khilaafaan oo ah inay kala jagacsadaan iyo in saddex iyo nin noqdaan in laba iyo laba ay u kala jabaan bay dhaheen maba jirto ama lama helo maba jirto waa jami oo inaan lahayn ama lama helo anagu ma hayno wey ayib dhowrkaa intaasna inaan baraarujino waa rabnay waxaan u gudbaynaa tarikadii ruux markuu geeriyo hantida uu ka tegey han xaq baa ku tacalluqa markuu geeriyoodo ruuxu hantida uu ka tegay han xaq ayaa ku xidhma midka u dambeeya waa dhaxalka in la dhaxlo midka u dambeeye hanaad hantidii in la dhaxlo wey tii markaa xuquuqda ku tacalluqaysay buu sheekhu inoo bilaabay xuquuqda ku tacalluqaysay ayuu inoo bilaabay xuquuqda ku tacalluqaysa tarikadii iyo hantidii ruuxu dhintay uu ka tagay waa shan baynu shan xaq weeye xaqa koowaad in deyntii laga baxsho ku tacalluqday bicayni اlmaal daynta ku tacalluqad bicaynilmaal in laga bixiyo tartiibka shaaficiyada dandoona aan khilaafa laakiin inaan tiriyo unbaa iyo hadda iyo khusaysa in la bixiyo daynta ku tacalluqday xoolaha qudhigooda laftirkooda ma aha tii dimadaada ku tacalluqda daynta marka waxaa loo yaqaanaa addayn almucayan almutacalliq waa baabuur daynaad haysatay hal daynaa ku arab ag taallay soo daynsatay kadibna adoon daynta bixinin ayaaba geeriyootayba marka waa dayn lagu leeyahay xaggana la yaqaano caynteeda iyo nooceeda iyo meeshay ku tacalluqda iyo meeshay hayso marka kaas waa dayn mucayana mutacalliq biraqabat almaal maalkii bay ku tacalluqaysaa laa biraqabat almayit ayb xaqa labaad waa addayn almuطlaq addayn almuطlaq ama addayn almursal baa loo yaqaana waa daynta adiga xilkaada iyo tunkaada lagu leehay xoolo hadda loo qabsanoo hasha anaa iska lahaa ama addoonkan xaqanu iga qabaa ama addoonkaada waxaanu iga dilay la odhanaya ma jiraan ee waa maxay laakiin adiga mas-uuliyaddaada xaqku soo raacay weeyo adoon iska bixinin aada geeriyootay kaa waxaa loo yaqaana addayn almuطlaq baa la yidhahdaa ama almursal liannahu uطliqa min atacyiin min atacyiin ama min atacalluqi biraqabati اlmaal waad soo martay midda ayada eedime iyo cayn horaanbaad soo martay kitaab albayc baad kusoo wareeriyaan malay xaqa saddexaad waa in ruuxii muslimkaa ee dhintay hantidiisii laga duugo kafankiisii xabaalqodkiisii xafaariga qodahayay ee xabaashi hadduu wax u baahdo dadkii qaadahayay hadday kharaf u baahdaan xabaasha geynayey kuwii carada ku rogahayey dhaidiisu ruuii dhaqi lahaa haddii nin fiican oo yaqaano la waay inaan usoo kor nin dadka si fiican u dhaqa duugmadiisi in ruuxa muslimka laga asturo hantidiisi waatuu ka ku sheekhu yubda'u min tarikati اlmayiti bimu'anati tajhiizihi baa laga bilaabi ku meeqa xaq baynu maraynaa saddex xaqa labaad afraad cafwan waa wasiyadii dardaaran oo markuu dhimanay ugu dardaarmay oo yidha aakharaan u jahaysta adduunyana waa hantidaana waan leehay intaasi duqi adeerkay ha la siiyo intaa loo tuuro oo marka aan aan waari baan u jeednahad intaa gabadhii reerkaan xididka ahayne reer hebel bal waxa loo tuuro qaraabaad ninkaa saaxiib baanu ahayne waana waxna igama gaadhin bal intaan ha la siiyo dardaarankiis dardaaranka uu ka tegayna waa la fulin hadduusan ka badnayn uluulmaal uusan ka badnay waynu gaari doonaa insha allah afar xaq soo maaha dhaxalkii way xaqa shanaad intaa marka la dhammeeyo daymihii labadii noocba la bixiyo ruuxii laga duugo dardaarankiisi la fuliyo maxaa dhiman war sida uu ka tegay wixii soo hadhay inay dhaxlaan shanta xaq qaabkaasaa loo agaasimaa tiibuu marka sheekhu inoo bilaabaya raxmat ullahi tacaala caleyh intayna gudagelina hadee faraa'idka iyo raxbiyada iyo raa'idka iyo qisma muxuu ahaa almawaariidkii uu lahaa saabuni iyo kutub badan baad soo akhrisateen asbaab اlirti iyo shuruuط اlirti iyo mawaanic اlirti iyo kulli waad soo marteen baan u malaynaya kitaabka manhaajku waagi hore xerta waa dhibi jiray wuu dhib badnaa xerta soomaaliyeed aad buu weliba kitaabkan faraa'idka cafwan aad buu u dhibi jiray wadaaddo kaleo soomaaliyed baan qaybta hore ka qaatay la kitaab alfaraa'id wadaad xawaadla aniga ii akhriyey shacali buubay la odhan jiray shacali buubay mucaamalaadka iyo cibaadaadka wadaaddo kaleo in badan baan ka soo sheekeeyey baa ka qaadan wuu dhib badnaa kitaabka faraa'idku xertana waa dhibi jiray sababkuna wuxuu ahaa xisaabtaan la aqoonin xisaabta ayaan la aqoonin cilmu lfaraa'idna waxay yidhahdaan shaaficiyadu a'immadoodu saddex fani saddex cilmi buu ku taagan yahay cilmu اlfatwa iyo cilmu اlxisaab iyo cilmu اlansaab cilmu lfaraaid dhaxalka cilmigiisu markaad ka fatwoon ama aad wax dhaxalsiin ama aad baran haddaad rabto inaad fahanto saddex cilmi anaa uxun ka taqaano cilmu lfatwa yacni qaabka loo fatwoodo shayga daliilkiisii iyo ma'khadkiisii iyo sababkiisii iyo shuruudiisii iyo mawaanicdiisii waa inaad garanayso fatwada cilmigay u baahan tahay buu faraaidna u baahan yahay ninku asbaabtu wax ku dhaxalhayo shuruuda asbaabta xoojisa waxyaabaha u diida dhaxalka sida lisu rareebe laisku xijaabo ruuxu wuxuu qaatay qorigii ee sharcigu siiyey wixii waa inaad garanayso markaa kadibna masaladu inay tahay ijtihaad iyo inay mansuusta aad kale og tahay cilmu اlfatwa cilmiga labaad waa cilmu اxisaab waa inaad xisaabti garanayso haddaan ku lagu hahdo hantidaan waa in loo qayba laba iyo toban hebel la siiyo afar meelood meel midna saddex meelood dalool midna muxuu ahaaye lix meelood dalool la yidhaahdo waa inaad kala garanayso labiiyo toban waxa eh, rubuca iyo waxa uulua ah iyo waxa usudus ah cilmu اxisaab xisaabta waa inaad wax ka taqaano weliba xisaabta loo bahan yahda waa maxay waa saddex xisaabood qaybinta iyo dhufashada iyo ku daridda waxyaaba kale anagu saable iyo hadda jomitri iyo jabro iyo waxba kaama kaama baahni waxaa nagu filan keliya ku dar iyo ku dhufo iyo ka jar inaad noo garanayso iyo qaybi inta haddaad garanayso ila marka qaybintu waaba qaybinti hantis qaabki loo qaybin lahaa ku dariduna soo in sahamtaad ururiso ma aha oo wixii isuga geyso ka jariduna markaad nin walba xaqiisa aad u goynayso soo inaad wax ka goyso ma aha hantida guudee weynay marka waa inaad ku daridda iyo ka jaridda iyo qayb loisqaabka wa looga qayba aad taqaano haddii intaadan aqooni waad ku rafaad saa darteed labada farace u dambaysa kitaabulwasiya ka horaysa xertii soomaaliyed waxay odhan jireen faraca koobaad nin weli un baa fahma weli weli min awliyaa illaahi subxaanahu wa tacaala unbaa fahmay dhihi jireen faraca labaadee u dambeeye kitaabulwasiya ku xigana xataa weli ma fahmay dhihi jireen adaygiisa marka waxaa weeye waa laba faracoo markaa hadda adigu aad soo martay xisaabaad iska dhib yaroo aan saa u badnayn wey laakiin waxaa weeye mar haddaad xisaabtu kaa madhan tahay waxaan wax yar baa ku dhibahaya asbaabtii dhaxalka waynu soo maray waa maxay ahayd cilmigii saddexaad baan ka tegay cilm alansaab cilm alansaab fatwada iyo xisaabta iyo ansaabta nasabka iyo abtirka sidii loo wada dhashay dad waxaa jira moogta aan aqoonin ninka maxaa isku tihin qaraabaan nahay see isku tihin ma aqaano abahay wada dhasheen bu ku leeyahay war ninkan xagad ka wada dhalateen maxaa idinka dhexeeya marka lagu yidhaahdo hebel muxuu aha hebel hooyadii weeyo ninkaan ninkaa adeerkii weeyo kan waa abtigii lagu yidhaahdo kan waa awogi war wixii fahmayso sida loo wada dhashay lasu raraaco lasu xigo lanna qawaacidka faraadka waa habeen damba insha alla tixi doona haddii alla yidhaahdee waxaa weeye qawaacidda u muhimsan waxaa waxay cuskan yahay fannigu alaqra falaqra haadba haadkici weeye ninba ninkuu xigo ayuu raacahayaa sida loo kala hooseeye meydka loo xigaan laisu reebhayaa marka haddadan nasabkii waxba ka garanaynin waad ku rafaadi baabka marka cilmu اlansaab iyo cilmu اlxisaab iyo cilmu alfatwa ayuu cuskan yahay asbaab iri aw miraa aw wiraatana maxay ahayd aar aar nasab in laisku dhaxlo dhalasho qaraabana laga cabiro iyo in laisku dhaxlo nikaax oo guur laysku dhaxlo soomaalidu waxay yidhahdeen buryo keenta iyo bari keenta bay u yaqaanaan buryo keentay waa nasabka iyo qaraabada buryan hadda waa la yaqaana haddaan u fasiri maayo ayib soo wixii nasab ku yimid hadde waa casabada iyo ahlulfaraa'idka dumarka u badan iyo dadkaas weeye lanno qaacida alfaraa'id waxaa weeye alaslu fii kulli dakarin an yarita cusubatan wa fii kulli unhaa an tariha bifardin ila bidaliil wixii dhadig ah waxaa asal u ah inay wax ku dhaxlaan arad farad ilaa dayn lagaga baxa asalkaas wixii labana waxaa u asala inuu casanin wax ku dhaxlo laakiin meelo casabadana laga bixi baa jirta faradkan laga bixi doono ilaa bidaliil waa naga nidhi marka nikaax iyo nasab maxaa soo hadhay oo nicmat lmuctiqi ruuxii ku xoreeyey adoo addoona ninkii ku xoreeyey hadhow haddaad dhimato hanti ka tagto wax kale qaraabo kale iyo wax kula dhashay iyo midna aan lahaynina marka ayadaa ah asagii baa ku dhaxlahaya asagii haddii la waayona casabadiisii wiilashiisii iyo walaalkii iyo aabbihii iyo ilaa akhirihi jihada sababka afraadna jihatlislaam jihatlislaam baa le haddii ruux dhintoo loo waayo muxuu ahaa wax qaraabadiisa ah iyo wax guur u dhex maray midna aan lahaynin wax xoreeyeyna aan lahaynin muslimiintaa dhexlahaya baytmaalka mslimiinta jihaة اislam baa loo yaqaana afartaa jiho weeyaan afarta sabab fii cilmi farad waad ku barateen baan u malayna waxaa loo qaybiyaa khaas iyo cam hal sabab baa khaasa saddexna waa cam waxaa looga jeedaa qaraabada ama nasabka iyo nikaaxa iyo walaha gaal iyo islaamba waa isku dhexlaan waa asbaab caama gaalo yahuudiya nasaare haddaan dhaxal siinayno maxaan eegaynaa nasabkaan fiirinaynaa nikaaxoodaan fiirinaynaa waxaan fiirinaynaa walahooda saddexda sababee u horaysa annasabu wاlnikaaxu wاlwalaau waa asbaab caamo oo gaal iyo islaamba waa isku dhaxlaan wey waa la isku dhaxlaa sababka u dambeeya ee jihat اlislaam wuxuu gooni ku yahay muslimiinta nin muslim oo dhintay oo waraso loo waayo oo raxim loo waayo oo qaraabo loo waayo oo axaduu xoreeyo loo waayo oo guur loo waayo waxaan leenahay hantidiisa haddee dhurwaaga cunsiin mayne annaga muslimiinta ah ayaa iskale bangiga muslimiinta la dhigi kadibna masaalixda guuda islaamka lagu bixin afartaasi asbaabtii dhaxalka aan ku dayno shuruuddii dhaxalka wadaadana saddex bay ka dhigaan wadaadana afar bay ka dhigaan saddexda aan ku urursanno saddexdaas yaa koobane intaa haddaad ogaatay shardiga dhaxalku waxaa weeye taxaququ mowt اlmuwara muwarisna qolyaa akhriya dhibba ma laha ruuxa la dhaxlahayo geeridiisa waa in la hubsado ma ninnool xoolihii baan qaadanaa ruuxa la dhaxlahayo dhimashadiisii waa in la xaqiijiyo imaa xaqiiqatan aw ahaan in la cabdeeyo makhraatiyaal markuu dhimo dul istaagnay shalay naftu ka baxday shahaadadii geerida waata makhraatiyaalkana waa kuwa taxaquqan amaa xukmanna haddee waa taqdiiro muxuu ahaayey mafquudka hawshiisii iyo howlo badan baa aad ku gaari doontaan in sha allahu tacaala oo qaadi xukumay ninkaasi waa un la qadara haddee meel halis oo xabada ka dhacayso ama bela ka dhacdaa lagu waayo ruux dul istaagay ma jiro muddadii tarabuska lagu talagalaa la sugay qaadi baa ku ijtihaaday waxaan leenaha marka waa taxaququ mowtihi xukman wey taqdiiran laa xaqiiqatan shardiga labaad waa taxaququ xayaati اlwaariثi bacda mowti اlmuwariثi ninkii wax dhexlahayey ninkii la dhexlayay cafwan ninkii la dhexlahayey markuu dhintay kadib kadib waa inuu noolaa waarisku hadduu kaa hor dhinto hade maxaa anaaba ku dhaxli hadaad sakin iga horayso anaa ku dhaxli wiilku iyo aabbihii waa inuu wiilku noloshiisa la hubay markuu dhimanayay la dhaxluhu waa inuu noolaa sikina allaha ka dhigee waaridkuna uu dambeeyey nool ahaan uu ku dambeeyey isagu ima xaqiiqatan aw xukman xaqiiqatanna de waa dadkao dhan xukmanna xamliga iyo muxuu ahaa harqa iyo hadma baynu ku gaari doonaa insha allahu tacaala aniga dhaxlaha ah ama adiga dhaxlaha ah waa inaad noolayd weeye xilligii uu dhimanayey axadka aad dhaxlaysid xoolihiisa wax ka qaadanayso shardiga saddexaad waa alcilmu bijihati اlirti dhinaca aad wax ka dhaxlayso waa in la garanayo aaday dhexashidi ma aabbaad ii tahay ma adeernimaad igu dhaxali ma walaalnimaad igu dhaxali ma wiilnimo oo inaan wiilku wiil ii tahay baad igu dhaxali ma xaasnimaan kugu dhaxali mise odaygiina mxuu ah zawjnimad jihada waa in la garanayo alcilmu bijihati اlirti jihada ka soo dhowaanayo waa in la garanayo aduu saddexdaa shardi ayaa u waaweyn kaa hore marka labaad ee alcilmu taxaquq xayaati اlwaariثi cinda mowt اlmuwariثi ayaa un tafsiil la geliya mid afraad laga dhex jeexa dhibba ma laha mawaanicduna maxay ahaayeen afar afartin ayadna waad soo marteen ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس شك كاليقين وkii saaxiب الرaxbiy odhan jiray idan in diinteennu kala duwan tahay gaal baat anaguna muslim baan isdhexli mayno inaad addoon tahay addoon haddii xooluhu qaadan sayid ajnabi u geyn haddee inaad xortaada rabaan haddaad addoonnimo ay lagaa helo waxba dhexli maysid xoolaha annaga ma dad bini iyo ajaanib u loogeysa maxaa soo hadhay qatli haddaad ruuxa disho aad dh ruuxa meydka ah haddaad kama iyo kasba calaa ra'yi اljumhuur ma dhexlayso la yidhaahdo weeye nin walba ninkuu dila ha dhaxlo waxaa ka dhilan in la isbaabi'iyo oo las muxuu ahaay usduugo oo la ismidi raaciyo oo duqii rasgaraadka ah lagu dhufto la yihahda u socdo dhaqan dambe kuma dambaysi xoogay loo qaato waa la isbaabeenaya sidaa darteed waxaa weeye ninkii wax dilay ama ka ama ha noqda ama kasa noqdee dhaxali mahayo shaaficiyadu iyagu hawshaas way ku xogow ku kala tagaano xataa haddaad sabab haddaad ku makhraati kacdo xad iyo qisaas xaq ah xataa ma dhexlaysa leeyihi mararka qaarkood way fogeeyeen shaaficiyadu lianna waxay leeyihin meeshaani waa addimaa dimaada iyo dhiiggu waa naxtaatu laha aara min ayriha marka waxaa wey hadday atli kaasoo agbaxo xaq ba allah ka dhigi adoo qaadi ah aabbaha ama walaalka ama wiilkaadi waxaa ku taaqo lahadaad qisaasta ka ofiso shaaficiyada barkood waay ku leeyin dhexli maysid war de xaq baan fuliyey aday ku taalla ama aad midi raacisay oo qaadi qaadi ma ahee xaqa laftin baad ku degdegtay uu leeyihi markood haddaa aada ugu fogaada ad waa qatliga kaska ah ee mutacamadka ee camdiga unbaa maanic ah lilirti khaطa waxay leeyihiin ha laga soo reebo sida sabaabka laakiin khaa iyo camdiba waa isku mid nin walba intuu ninka deliy wuxuu dhihi waan ku gafay kama bay ahayd gacantu ama wadin waa laisbaabiinhaya kama iyo kasba waa in maanic laga dhigo laakiin qadliga asagoo xaqa ah ee sharcigu halla oofiye la yidhi in maanic laga dhiga ma quruxsano mawaanicdaas iyo asbaabtii iyo shuruuii inta aan ku dayno kitaabkii bal aan dareerino insha allah waxaynu ka gaadhno sheekhu wuxuu yubda waa la bilaabayaa yubda waa la bilaabi bimu'anati tajhiizihi tajhiizi اlmeyit meyidka qababaalintiisa kharashkiisi baa lagu bilaabi min tarikati اlmeyiti meydku wuxuu ka tegay xaggiisa meydku wuxuu ka tegay ama maal cad ha noqdo ama xuquuq maal u ilinaysa ha noqdo meydku wuxuu ka tegey waxaa lagu bilaabayaa bimu'anati tajhiiz maxaa yeelay ba inay shaaficiyu u daliishada masalada ayada ah xadiidkii ibni cabaas saxaabiga hashiisu ay tuurtay ee kadibna qoorta ka jabee ku dhintay nabi wuxuu yidhi ikhsiluuhum maydha wakafinuuhum fii hawbayhim walaa tuqaribuuhu iiban fainahu yubcau mulabiyan ywma alqiyaama waxaan leenahay waa tarku istifsaal fii ma eh, tarku اstifsaal fi xikaayaat اaxwaal fi maqaam ااxtimaal yunazalu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal nabigu ma weydiinin hanti intee lag buu ka tegay ma weydiinin dayn ma lagu leeyahay ma weydiinin m ma weydiin wuxuu nabigu ikfinuuhu fii hawbayhi walaa tuqaribuuhu طiiban ilaa aakhirihi dharkii uu watay yuu nabigu ku xabaala ku kafna ayb asagoon wax dayn a weydiinin oon wax wasiya a weydiinin oo dayn caama eh, mulaqa iyo mid muqayada midnaba aan ka hadlin halkaasa marka u daliishana sayidina cumayr muscab bin cumayr waa kii caalalihiisii lagu xabaali sayidina xamza wax kale markii loo waayey caaluhu qabee ku shiiday waa lagu xabaalay iyo intii walaashii safiya ay keentay marka halkaasaa anagu maraynaa qiyaas nadari ana waan daliishanaa waa nadari xoog badan markaad noolayd adugu markaad noolayd noloshaada waxaad dibnahaada ku noolaan iyo xuquuqu naaskee la hormarinaya noloshaada wixii ka bata adiga noloshaada unbaad xaqu naas u bixinaysay xaas biilkii iyo caruur biilkeeda iyo xuquuqu naasba waxaad ka bixinaysay wixii adiga quutu daruurigaada ka dheeraad ah haddana ruuxu hadduu dhintay xaalat اlmowt yaan uga qiyaas calaa xaalat اlxayaa daruuriyaadka ruuxa waa loo dhaafi jiray markuu nool yahay haddana ruuxu markuu dhinto waa u daynaynaa daruuriyaadkiisa oo waa maxay ko waxaa ka ah in hantidiisii he dayntii dooniba ha lagu lahaadee laga xabaalo oo laga asturo oo laga dogo labada xaalaa marka iskaga qiyaas qadanaa qiyaaskana waa qiyaas mawduuc quruxsan wey yubda waa la bilaabaya min tarikati اlmeyiti meydkii wuxuu ka tegay xaggiisa waxaa lagu bilaabi bimuanati tajhiizihi qababaalintiisa iyo diyaarintiisa kharashkeedii qababalintuna waa maxay de waa xabaalqodkiisii maydidiisii kafankiisii duugidiisii hawlahaasaa loo jeedaa intaa haddii la helo uma kadib waxaa la bixin duyuunu deymihiisibaa la bixin deymihii lagu lahaabaa la bixin duyuunta waxaa kugu jira labadii aan soo sheegay deyntii mulaq ahayd iyo tii mucayanaad ahayd ee biraqabati maal ku tacaluqday dayntiisaa la gudaaya adilo badan baana ku timid xadiidka caamka baa lamida xadiidkii abu qataada uu saxaabigii ka damaanay deymaha oo nabigu xataa yidhi ku tukan maayo kadib nabi allow ku tuka anaa bixinaya labadiisi diinaar kadibna saxaabigu bixiyey fadayn lahu xaqa an yuqda ilaahay baa u xaqle dayntiisa in la bixiyo qur-aankuna hadii waaba ka hadlayba min bacdi wasiyati yuusa biha aw dayn ayb dhaxalku wuxuu imanayaa dardaaran iyo dayn kadib buu dhaxalku imanaya qur waa qaadaa dhigay uma intaa kadib tunafadu waxaa la fulin weeye wasaayaahu dardaaramadiisii laga bixin min ulu اbaaqi hantidii soo hadhay uludkeed baa laga bixin markii ruuxii laga laga xabaalo laga kafnay deymihiisana la bixiyey hantidii soo hadhay saddex meelood meel ayaa wixii dardaaran uu ka tegayna laga bixinaya saddex meelood meel ulubaq wixii soo hadhay baa saddex silaag laga dhigi laba waxaa leeyaha dhaxal bay geli oo loo dhowaan maayo wixii uu dardaarmo uludkan baa laga bixinaya hadduu uludku dhammaystana dee dhibba ma laha haddii wax soo hadhana baaqiga waa la soo celinaya uma intaa kadib yuqsamu lbaaqi wixii soo hadhay bacda alwasiya dardaarinka kadib wixii soo hadhay baa loo qaybinayaa bayna alwaratati dhaxlayaashii baa loo qaybin tartiibkaasa anaga ku soconnaa alimaam sab ibnu xasm tartiibka asagaa ijmac baan u daliishanaa ijmac baan u daliishanaa ijmaacaasi ibnu xasm uu ka niqaasha wuxuu le ijmacna ma jiro ruuxu markuu dhintay tarakadiisii kow waxaa laga bilaabi buu yidhaahdaa dayntaa laga bilaabi daynulaahi baa loo hormarin uma daynulaadami baa lagu xujin uma waxaa lagu xujinayaa tajhiiz uma wasiyadii uma dhaxalkii ibn xasan warkiisus waa u dhimato hantida aad ka tagtay xaq u horeeya laga bixin waa maay daynullah zakawaadkii kafaaraadkii xajkii waxyaabay kugu baaqday ayaa laga bixinaya oo xaqullaahi ah laba haddana daymihii xaqu aadami ahaa ee dadku kugu lahaayeen baa yaad ku xijinaysa marka saddexaad tajhiiskii baa xigahayo adaa lagaa duugi hantidana waa lagaa asturi waa xoolahaadii saddexdaa markay saa isu dabagalaan waxaa iman buudhi wasiyadii haddana wuxuu dardaarmi baa la fulinaya afar cafan shan aan dhaho haddaan daynta tafsiilina hadde ladintaan tafsiirinay shan marka dhaxalkii wey ibn xasam sidaasuu yidhahdaa aayadna ma jirta buui hawsha aan sheegay khilaafaysa xadiisna ma jira buui ijmacna warkiiba jooji uu ku dagaalamaa annagu waxaan dhanaa washada ibnu xasm ibnu xasm shuduud buu la yimid baa dhana waa caydhsannaa ayib almihi waa masle qaabkaa la iskugu hayo walaa shaka in wax walba ay ka daran tahay dayntu ay ka daran tahay asuridaada maxaa yeelay waxayba fuuli kartaa muslimiinta xaqu naas marka lagaa reebo ruuxa muslimka xabaalidiisii kafankiisii asturidiisi wa xuquuq waynu gu lehay haddaan diidnana waa waajib in laga qaado hawshaa la bixiyo kuwii quramada ahay xoolihii loo balbalqiyay laftirkooda ayaa waxay ku jiraan dadka leeyahay ruuxa muslimka wax ka duuga asagu qaabkaasuu u dhigaa ijmac kolley ma jiro raada tartiib waa masale iska ijtihaadiya wey waxaa mudan in la baraarujiyo meesha ah wasiyada uma tunafadu wasaayahu min ulu اbaaqi hadduu ruuxii muslimkahaa dardaaramay oo dardaaran ka tegay baa laga hadlaaya hadduusan dardaaran ka tegin maxaa tale ah dayiii baan bixinay ruuxii baan ka xabaalay oo ka duugnay xoolihiisii ayib dardaarna muusan ka tegin ibnu xasan wuxuu jumhuur min aslaf ka soo gooriyaa jumhuur min aslaf aafa min asl aan dhaho daa'ifa min asl wuxuu ka soo guuriyaa waa waajib bay dhaheen in ruuxa muslimkae dhintay hantidiisii wuxuun laga sadaqeeyo wain lam yuusi yuuban dardaarmine waa ruux aakhira u jahaystay xoolahana asagaa iska lahaa wax sadaqaa ah oo meeshii wasiyadoo kala gasha waa in laga bixiy oola leeyihi daaifa min asl waana waajib bay dhaheen in tayasara haday fududaato hantidu hanti qaybsami karta haday tahay oo waa in ruuxii muslimkaa laga asturo lagana anbabixiyo xoogow tabiinaa oo habeen aakhraa laga turay leeyihi daaif min asalaf sidaasay yidhaahdeen warka war ma aha xadiidkii waa xasan iyo waa hayay baana tusi karo nabigu wuxu ur sal ly slam ilaahay wa tacaala wuxuu idiin siiyey ziyaada fii acmaalikum markaad dhimanaysaan inaad dardaarantaan uluulmaal macnaha marka waa maxay macnaha loo jideeyey markaad dhimanayso inaad dardaarataba waxaa weeye acmaashaadii khayrka iyo saalixa ayaad ha kuu korodho oo miisaanku ha kuu cuslaado waxaad naar kaga badbaadana aada kororsatid hadduu wadaadkii muslimkaa dhimanaya hafay ama uu haleeli waaye maxaa suuban waxaa suuban xoogow in loo tuuro lagana bixiyo haddaysan ijxaaf ku ahayn ee warasada warkaa dhaa'if madasalaf sheegeen wa sahlan ma ah. ya iijaabku waxay yidhaahdeen waxay kala baxeen macaani guud aaaar saxaabana way daliishadeen oo waajibiyey marka halkaasay ku dhufteen ayib dhibba ma soo hadhay uma yuqsamu اlbaaqi bayna اlwarata jumhuurtu markaad iyagoo raygood waad ogtihiinoo waxaa weeye marka la qaybinayo hadday masaakiin iyo fuqara iyo dadaan dhaxalka wax ku lahayn ay yimaadaan in wax loo balqiyo waa sunno waidaa xadara alqismata o lqurbana waxay ku xambaareen amarkaa ku yimid amru istixbaab laakiin ibnu xasm wuxuu soo guuriyey can jumhuur الsalaf ana hada اlamra liwujuub hadday fuqara yimaadaan iyo masaakiin in wax loo turo loo qorituleeyo faraha xalanka looga bixiyo waa farad buu ay yidhahdaan jumhuur الsalaf wa calayhi اlcamal buu yidhaahdaa laakiin annagu haddaan shaaficiye nahay ama madaahibta raggooda dambe waxaan ku xambaarnaa amarkaasi inuu yahay amru istixbaab baan ku xambaarnaa sheekhu wuxuu ihi fain tacalaqa qultu nawowi wuxuu tacliiqinayaa masaladii daynta meeshii uma tuqdaa duyuunuhu tartiibka qaabkaas goorma u soconaya yubdأ min tarikaة اmayit bmnat tajiiziya uma tuqضى duyunuhu uma tunafad wasaayo min uluث اbaaqi uma yuqsam اbaaqi bayna warata wuxuu leeyahay dayntii aan kala qaadno qultu waxaan idhi fain tacalaqa hadduu ku dhago daynku hadduu ku dhago cafwan xaqun xaq ku dhegay bicayni tarikati hantidii laga tegay qudhigeedii baa xaq wadaalika miaali xaqu waa ka zakaati zaka wey khilaaf bay ka keeneen shaaficiyadu zakadu xaq mucayana m waa xaq sharikaan ugu dhawaya hantida ayay yidhaahdaan kitaabu zakaat baana kusoo martay xaqun baa ku dhegay ka zakaati zakadoo kale bimacnaa suuradu waxaa wey laga hadlaayo adhigaadii ama geelaadii ama hantidaadii baa neef ku waajibay neefka adoon bixinin zakadii ayaad geeriyootay idan waa maxay hadduu geelu qaalin ka waajibtay iyo haddii neef adhi ka waajibay iyo adigu laba neef iyo neef ka waajibay xaqaas wuxuu ku tacalluqay bishaatin mucayanatin min almaal marka adoon neefkiiba bixin ayaad geeriyootay marka waa xaq ku tacaluqay biraqabat اlmaal iyo wljaani wakaljaani addoonkaadi baa jinaayo geystay addoonkii adlahayd baa dhaawac iyo dhibki jaraaxu geystay gacan buu gooyey ruux buu dilay ayib kambaabu u dilay ama kas buu ahayo lagu cafiyey maal waa inaga soo maray ku qisaasan mayne kuna dilin mayne diyarna baa la adoon bixinin xaqi ayaad geeriyootay ida agga muxuu ku tacaluqay bicayni اlmaali oo jaaniga adoonka dhaawaca geystay ah. xaqu اlmajniyi calayhi ninkii dhaawaca loo geystay dhibanaha ah xaqiisii la gudin loo dhaqaaqi maayo weeye wasaayo iyo dhaxal iyo loo dhaqaaqi maayo horta waa in laga bixiyo xaqiisa marka la bixiyo duyuunta guud eedimada ku tacalluqday waa diintii mulaqeed waxa laga hadlaaye tii mulaqeed ha la dambaysiiyo middan mucayanada ah ee biraqabati lmaal qabata ha la bixiyo marka de labada khiyaareena soo maray kitaab rahni baa lamid oo addoonka jinaayadu geystay labada maalka waxaan ka bixinaynaa marka labada kii noo doro imaa inaan bixinno arshigi ama qiimihii qiimat اlcabdi aljaani ama eh, xaqii ama eh, mxuu ahaaye eh, dankii lagu yeeshay labada kolba kii yar ayaan ka bixinaynaa min atari kolba ki yar iyo wlmarhuuni wlmarhuun kii la rahmay dayn baad qaadatay dayn ayaad qaadatay marka marhuunkii curaadhi adoon daynta bixinin shayga curaadhaha ee ninku haystay waa in markaasi ninkii daynlaha xaqiisa waa in laga goyo marhuunka maxaa yeelay marhuunkan dhaxalka geli maayo rahankan ama marhuunkan tarikada geli maayo maxaa waa ku tacalluqay xaqulmurtahin daynbixiye oo ninkii daainkaa xaqiisibaa ku tacaluqay asagaa ka mudan uramada kale iyo daynlayaasha kale daynta mulaa ah inuu aqiisu ka goosto maruunkan asagaa ah. iyo wlmabiici kii la iibshay biamani fi اdima idaa maata mushtari mflisa biamanihi asaguna qudima calaa munati tajhiizihi iskabada marka dayntii mulaa ahayd ee tii mucayanka ahayd marka ayadaa ah waxaa weeye waxaa laga hormarinayaa munatu tajhiiz iyadaa laga hormarin oo markaa waxaan u dhowaanay ra'yigii daahiriyadan ka agdhowaana oo ujeeda manumaynhaya almabiic idaa maata almushtari muflisa waa maxay ninkii hadda dhintay meydka wuxuu soo iibsaday neef neefkuu soo iibsada waa maxay marka haddii agtiisa jooga waa mabiic isagaa soo iibsa isagaa soo gatay almayitu ayaa mushtari ah hal ama gaadhi ama guri buu soo iibsan fidimuna ku soo iibsaday xilkiisa iyo tunkiisa asagoon lacagtii weli bixinin ayuu geeriyooday waana iflaasay idaa maata almushtari laguu sheega mushtariga dhinta waa ma waa meydka hadda la dhaxlahaye hantidiisa la daba taagan yaha ninka kale ma ah fiirso waxad u qaadan inuu yahay mushtari kale maya waa ninka hadda dhintay wey idaa goorti maata almushtari mushtarigu u dhinto xaala kowni muflisan uu ku caydhtoobay ama waayey biamanihi aman mabiic wey mabiicdii lacagteeda isagoon haynin oo ka caydhtoobay buu dhintay idan maxaan leenahay ninkii baayac ahaa waxaan leenahay laba adaa u door leh in xaqaadi lagu siiyo inaad beecii fasakhdaba fasak beeci oo kadib waxaad qaadataa gaadhidaadii gaadhigaadii hashaadii horey u kaxayso hawshu hadday sidaa tahay buu sheekhu qudima waa la hormarin yaa la hormarinhayaa inta aan soo sheegnay dadkii zakada lahaa iyo muxuu ahaaye majni calayhigii iyo murtahinkii iyo baayicii lacagtiisa la siin waayey lagana caydhtoobay intu waxaa lagu hormarinhayaa xaqoodii bixintiisii baa la hormarin waxaan laga hormarin qabaalidii iyo duugidii meydka calaa munati tajhiizi wallahu aclam sidaasuu imaamku ku yidhi wuxuu sheekhu u gudbay wa asbaab اlirti arbacatun asbaabta wax lagu dhexlaayo waa afar qaraabatun qaraabanimo dhalasho la wada dhasho nasab tii la odhan jiray wey iyo wa nikaaxun guur dhex mara dhadig iyo lab iyo abaal iyo gacan lagugu yeesho haddaba hadday sidaa tahay fayariu lmuctiqu kii xoreeyey wuxuu dhexlahayaa alcatiiqa iyo almactuuq ka la xoreeye buu dhexlahaya facil bimacnaa mafcuul ninkii wax ee sayidka ah, wuxuu dhexlayaa addoonkiisii buu dhaxli haddii qaraabo loo waay xadiidka ibni cumar baan u daliishanaa alwalaau luxmatun ka luxmati nasab laa yubaacu walaa yuuhab waluhu wuxuu lami waa hilib lamida hilbaha dhalashada oo kale ah lamana iibiyo lamana bixin karo sida nasab iyo dhalasho dhalasho lama iibiyo lamana bixiyo baasabuurahan iyo waxaan waa iska beenbeen nina dhalashadiisii iibma galo lamana bixin karo ayb wiilkii aan dhala adaanku siiyaha kugu afirsa waba kama jiraan wixii waan ku siiyey ma soconayso waan kaa iibiyey ma soconayso xadiidkaa marka shaaficiydu w ibn xibbaan baa soo saaray iyo jamaaca min alxufaad laakiin axmed baa cileeya axmed wuxuu ku cileeyay cabdullah bnu dinaar can ibni cumar waa iqa buu i axaadiisto dhan waa saxiix buu i ilaa xadiidkan mooyeen bu kan waan ku dheganayu almuhim laakiin shaafici iyo bayhaqi iyo ibn xibaan iyo jamaaca aad bay uxoojiyeen waana ku dagaalamaan si kastaba noqotee ijmaca kugu filan in waluhu laisku dhaxalhayo waa masala ijmaaciya walaha in laisku dhaxalhayo oo weliba sayidku uu dhaxalhayo addoonkuu xoreeyey haddii loo waayo ahlufarad iyo casaba midnaba loo waayo inuu dhaxalayo waa ijmac ijmacana wax khilaafa wax naqdiye ma arag ayb walaa cagsa dabagedi ma jiro sayidku hadduu addoonkiisa dhaxalhayo addoonku sayidkiisa ma dhaxli karo wy walaa cagsa dabarog ma jirto ay nin baa dhintay adiga ku xoreeye ninkii ku xoreeye dhintay baa loo waaye qaraabo casabo ahlofarad rixin midnaba loo waa wax kaaxiga adiga addoonka uu xoreeyey ma jiro oon ka ahayn muslimiinta guud marka waaa le angu muslim baan ahay ninkan naga i xoreeye abaal ba igu leeyay anaa idinka xiga marka saa ma dhahayna maya walaa cagsay shaaficiye ku yidhaahdeen walaa cagsa sayidku addoonkiisa unbuu dhaxali amaa addoonku sayidkiisa ma dhaxali karo daliil ma jiro nas ah kitaab iyo sunno ah la daliishada in addoonku uusan sayidkiisa dhexli karin shaaficiyo ijmac bay soo gooriyaan ijmaacaas laakiin fiihi nadar alimaam xasan bnu ziyaad baa qaba in addoonku sayidkiisu uu dhaxli karo haddii sayidka loo waayo wax dhaxla waxaa uu u daliishaday xadiidka ibn cabaas fi tirmidi aad ku marteen nin baa dhintay sayid ah kadibna waxaa loo waayey nabi maxamed baa la weydiiyey nabi allow waxaa li hebel baa dhintay wax dhaxla ah iyo wax qaraabo ah iyo wax reme midna uma hayno waxa jooga ha la dhexalsiiyo asaga ha xadiidka annaga shaaficiya waxaan kaga jawaabnay laba laba jawaabood jawaabta koob waxaan len horta maba asixinba oo bukhaari baa ma asaxaayo nasaa-i baa la tafaruday ibnu cawsaja asagoon warkiisu ma soconayo qaadi muxuu ahaa ibnu cadiyi baa fooda geliyey cuqayli baa iska laalaadshay waxaa len horta ma soconayo marka waa cadamu sixaan ku bushay cadamu sixa waxaa laga yidhi tirmidi baa saxiix yeelay bacdama yaa taxsiiniye bacdamaa kharajahu kadalika almustakraj calaa jaamic tirmidi wadaadka iskale abu caliya tuusi asna wuxu waa xadiid xasan ah labadaa imaam baa taxsiiniya ayagaana wariya xadiidka wadaadahan kale hawsha ka hadlay warkooda kuma jiro waxay yidhaahdeen waxaa la anfiyey taصxiixe taxsiin baan u fadhinaa bay dheen waa kuwaa diyaar jawaabta kale waxaan leenahay siinta sayidka xoolihiisii addoonka xooriye la siiyey ma aha dhaxalsiine waa min baab alixsaani wاlluطfi wey qaraabo xidhiidhis weeye hawshu ayb dhaxal siin ma aha wuxuu ku qaatay irti ma ahee iyo tawriia waa maxay waa min baabi alixsaani wاlmaslaxa haddii ninkan wax dhaxal la waayo xoolihiis inta muslimiin laska siin loo qaybin lahaa war addoonkiisi baaba iska dhibale horaana u gacan tanaha loo raaciyo way hawshu warka waad fahanteen barmay labadaa jawaab baan ka bixina jawaabtan dambe ma fiicno laakiin toore towraa macquula oo in laga niqaasho ah xadiidka sixadiisa laakiin ijmaacu ma asaxa almuhim waxaa lagu tiriyaa nudrat lmukhaalif haddaad qabto ijmaacu ay laba iyo hal khilaafeen waa ijmac saxiixa nudrat lmukhaalifna qaadix ma aha fii sixat اlijmaac iska wado jiido haddii laakiin aad qabto inta wadaad faqiihu mujtahida farta uu taaganayo ijmaacu ma asaxaayo taaganta ijmaca ma asixin maslo marka waa masale nadariya wاraabicu sababka afraad laisku dhaxlo waxaa weeye alslaamu islaamnimaa laisku dhaxlaa jihat islam baa loo jeeda waa maxay fatusrafu tarikatu hantidii laga tegay baa loo eh, mxuu ahaay loo iili libeyt اlmaali bangiga muslimiinta irtan dhaxal ahaan baa loogu eeli nin baa dhintay wax la dhashay iyo wax qaraaba iyo wax dhaxlaa ah loo waayo hantidiisa waynu qaadanaynaa bangiga muslimiinta la geyn muslimiintan looga faa'iday idaa lam yakun haddaan la helin weeye waaritun dhaxale bilasbaabi الثalaaثaةi alcaama asbaabtii saddexda ahayd en soo maray caamka ahayd haddii waa maxay waa qaraabadii iyo nikaaxi iyo welihii ayib saddexda asbaab waxa ku dhexla haddii la waayo hantidiisii baytmaalka la geyn muslimiintana looga faa'iideyn ayib sheekhu marka intaa wuxuu ku dhameeyey asbaab alirti mawaanicdii iyo shuruuddina waynu soo tilmaanay qaybana wayba ka iman doontaa wuxuu ihi wal wuxuu u gudbay warasadii baabul faraaid markaad maraysana waxaa kugu muhiimsan laba baab keliya laba baab yaa kugu muhiimsan dadka wax dhaxla iyo waxay dhaxlaan oo hal baab ah iyo sida haddii la kulmo laisku rereebo bas wixii kale kulkuletar baa kaaga filan tasxiixulmasaail iyo masalada tasiil iyo kadibna tasxiix iyo way cawlantay way jaban tahay iyo awlahaasoo dhan waad ka maarmi kartaa haddaad ganacsiga wax ka taqaana iyo kulolatra sid wa loogu dhufta bes waxba masala dhisi maysid maxaa yeelay hal mar unbay kugu adkaano markii masaladu cawlmayso markaasaad dhib la kulmi markaasaad dhib la kulmaysa markaana dhib kuguma hayso waxaad ururinaysaa sihaamtooda kan muxuu ku dhexlaya sadde saddexye kana afar afar ku dar xisaabad ururin meeshay gaadho bad wax u qaybin saddex iyo toban qori wax ku rabaan saddex iyo toban nin u qaybi shan milyanoo lacaga oy kuu soo boday nibl xisaab siin haddaad xifdido dadka wax dhaxla iyo nin walba kaarku wax ku qaato iyo sida laysu reebo haddii la kulmo oo xajbigi xajbu xirmaan sida waaba isagu waa kana taqaanaan ii sheegee mawaanicda irtiga weeye sida laysku reebo ama laisku riixi ee gaararku u yaraadaan saddexdaa bab haddaad xifdido dhaxal culays kuguma hayo xisaabtan kale iska faniga dee kitaabta lagu akriyo ee xertu kaaga baahantahay waa gooni laakiin caamo kuu timid waad dhexlisiin kartaa haday ku dhan waraaqa sheekhu noo qor oo masalada horta fariisi oo haddana ta'siili oo tasxiixi oo alaabtii farshaxan same oo alaabti waxaad hawlaha anuma aqaanee xoolaha ma idiin kala jebiya bas waad dhaafaysaa intaasaa ugu muhiimsan wixii kale oo dhan waxaa weeye waa qurxin iyo naashnaashid iyo hagaajin wey ayib hadda sheekhu wuxuu bilaabay warasadii dadka wax dhaxali lahaa wاlmujmacu calىa irihim dadka laysku raacay dhaxalkoodu oo min arijaali ragga ka mida casharatun toban weeye calaa sabiili اkhtisaar calaa sabiili basdina waa شhan iyo toban waadna soo marteen albnu wiilkii aad dhashay waxaa dhintay maydka labiyo dhadi ku doona ha noqdo culeys kuguma hayso ibni haddii lagu yidhaahdo meesha waalid unbaa yaalla waxaa dhintay waa waalid ama hooyo wey ama waa aabbo ayib hooyadaa iyo aabbaha ama labadii asali u horreysa ha noqdeen ama labadii ku xigta ha noqdeen culeysba kuguma hayso alibn iyo wabnuhu wiilkaada wiilkiisi wain safala haba hooseeyo marka baabka warasada la waxaynayo warasada markay tirinayaan fuqahadu waxay ka soo qaadaan shaygu inuu kor ka imanayo inuu kor ka imanayo oo abtirka awowga iyo aabbaha waxay ka dhigayaan geedka fiintadiisa u horeysa jiridda hoosena waxay ka dhigahayaan wain nazala wain safala hoosti bay ka dhigayaan marka hadhow baabulqaraabaad la marahayo iyo baabulxajbi la marahayana way cagsin doonaan waxay ku odhan doonaan geedka salkiisa hoose waa maxay waa incalaa bay noqon doontaa furuucda baarkana waxay noqon doontaa waa insafala way kala duuhayaan marka labada baab isku khaldi maayo waa insafala haba hoose hoos iyo gunta iyo xididaha soo aado wey xidida hoose ha aado korna waxaad ka dhigaysaa awowgii iyo aabihii baad ka dhigaysa oo wiilkaada wiilkiisi wiilkiisi wiilkiisi ha noqoto toban ayb iyo walabu aabbaha iyo wa abuuhu aabbaha aabbihi wa awowgaa xagga aabbaah wa in calaa haba sarreeyo fiintada u koraysaa siyada laanta meesha u koraysa wey aabbaha aabbihii aabbihii aabbihii duqi dir ah ama daarood ah ama hawiye ah muxuu noqonayaa wa in calaa weeye ma aha adda wa insafala ma aha ayib meeqaan haynaa hadda afar baan haynaa albnu wabnuhu wاlabu waabuuhu wاlأkhu walaalka iyo wabnuhu walaalka wiilkiisi ilaa min alumi xagga hooyada aan ah mooyeen walaalka aada iskooyi isku aabba ahaydeen iyo walaalkii aad isku aabbaha ahaydeen iyo walaalka wiilkiisi walaalkaasood ama aabbo wadaagteen ama hooye aabba aad wadaagteen lanna hadduu walaal liuma yahay walaalka liumka uu ku dhexlahayaa laakiin walaalka liumka wiilkiisu waa arxaam ahlufarada maaha casabana ma aha ul arxaami baan gelin doonaa ilaa min alumi waxay unoqonaysaa keliya wabnuhu wabnuhu bay khusaysaa aha ma khusayso ayib wabnuhu walaalka wiilkiisa oo min alumi kaaga walaalaba mooye ilaa min alumi ilaa mi cafan xagga hooya kaaga walaala mooye kaas ku dhaxli maayo ibn اlakh min alum kuma dhaxlahayo isagu waxaan haddana afarta hore waxaad ku dartaa labada labada lix wاlcamu adeerka aabbahan odaygii la dhashay ilaa lilummi adeerkii aabbaha isku hooyada ahayaama mooye marka meesha waxaa ku jira weeye kii adeerkaa aabbaha la dhashay agga xagga aabba iyo hooyo ama xagga aabba keliya ama aabbay wadaagaan ama labadaba laxmi wey wakada waxaa lamida ibnuhu ibnu cam adeerkaa wiilkiisi iyo wazawju islaanta dhimatay ninkii qabay iyo walmuctiqu xoreeye lab ah tobankii saasay ku dhammaadeen tobankaa marka toddoba sheekhu han iyo toban toban buu inoo sheegay shan iyo toban hadii loo baahdo halkan baad ka saari waxaad ka soo saari meeshuu ku yidhi wاlأkhu maxaa ku jira saddex baa ku jirta wاlأkh saddex baa ku jirto akh liab ah iyo akh lium ah iyo akhli abaweyna saddexdaaba way ku dhexlahayaan marka hadda akha inoo sheegan halka soo qaad ilaa hadluma hadda inoo sheegane meeshaa labaad haysataa tobankii laba uge waa maxay waa labiiyo toban wabnuhuna waxay naga soo qaadaa inuu ibnu akhi shaqiiqa uu sheegan yahay waxaad ku dartaa ibnu akhi liabka ahaa maxay noqotay saddex walcammu camki shaqiiqa ahaa basa ka soo qaad camkii leabka ahaa ku dhahdaa afar iyo toban maxaa ku yimid wakada bnuhu ibnuhu asna maxaa ka soo baxaaya mid baa sheegan waa maxay waa camkii shaqiiq wiilkiisi taa waa sheegan yahay adeerkaa ay aabbaha isku aabbaha bes ahaayeen wiilkiisi ku dar شhan iyo toban saasa ku buxsanaysa الزawji اlmuctiq horaanba way sheegan ayago adee wax ka soo bixi ma jiraan شhan iyo toban saasa kugu buxsani wa min النisaaءi wاlmujmacu calىa irثihi min النisاء dumarka lagu ijmaacay laysku raacay dhaxalkooduna waa sabcun toddoba calىa sabiil اkhtisaar waana caشharaة calىa sabiil اlbasطi haddii la koobo waa toddobo haddii la fidiyana waa toban inta oo kale un wey albintu gabadhi aad dhashay ruuxa meydka meesha yaalla gabadhiisa wa bint libni meydka wiilkiisu gabadhu dhalay <coughs> haddaan ku i bint ibni meydka yaalla mxuu yahay horta ma man laba mise waa dhadig lama baahno waa warbadni cilmu ansaabkii lasoo sheegada waba ka garanayno lagu yihi bint libni wiilkaada gabadhiisii la kala qaadi maayo waxa maydka meesha yaalla mahooya mise waa aabbo kulliso wiilkaadi un maaha wiilkii adigu aada dhashay gabadhiisii soo maaha soo awow ma tiid ama maxaad noqon ay labada waa lagu dhexlaa dam culays baa jira ahib wain safala haba hooseeyo wiilku haba hooseeyo wiilkaada wiilkiisi wiilkiisi wiilkiisi gabadhu dhala ha noqoto wain safalad baa ku qoran muxararka waa khaa wainsafalat baa ku qoran muxararka saxna ma aha wainsafala sax ah waxa durka haya waa maxay waa wiilka wiilkaada wiilkiisi wiilkiisi wiilkiisi gabadho dhale ha noqoto cirk meesha doon ha aado laakiin hadday noqoto gabadhaada gabadheedii iska daa mid fogaatay ee gabadhaada gabadheedaan ku dhexlaynin mid durugta iskaba joojiye gabadhaada gabadheedu waa qaraaba iyo rixim ee ma aha ahlurad walaa ahlcasaba midna maaha wlummu hooyo iyo wljaddau ayay iyo wlktu walaasha iyo wzawjatu afo ama arad waxaa tidhaahdaba iyo wlmuctiqatu tii ku xoraysay azawja luqada fasiixa waa in laga gooyo ta'da laakiin hadda waxay u yeelaan ahlufaradku sidaa u yeelaan litamyiiz maadaama dhaxal la marahayo saan haweenaydii iyo ninka iskugu khaldamin baa la kala soocaaya toddoba hadda kuu sheega haddi toddobadaa marka waxaad ku daraysaa un saddex saddex waxay ka soo baxahayaan jaddada jaddadu waxaa ku soo gelahaya ayadaa aabbe iyo iyo ayadaa hooyaba way soo gelahayaan meesha maxaa ka soo baxay halba ka soo qaad jadooyinkinta way ka badan doonaan lakiin hadda hal inooga soo qaad ukhtada waxaa ka soo saartaa saddex mid baa sheegane labahade waa maxay ukhta lium ah iyo ukhto shaqiiqa ah iyo mid la'aba intu way ku dhexlahayaan walahu ahun aw ukhtun qur-aanka marka lagu sheegay waxa dhan wadaad waa migaan waxaa wey waladaa um weeyaba dadka kale horaan baa la soo cadeeye wey marka walaashii aad isku aabbi isku hooyada ahaydeen baa inoo sheegan waxaa inoogu dartaa tii aad hooyo wadaagteen iyo tii aad aabbo wadaagteen saddexdaasi marka ku dar toddoba waa toban azawjatu wlmuctiqana horaanba waad way sheekanaayeen falow ijtamaca hadday kulmaan falow ijtamaca hadday kulmaan kullu rijaali raggi oo dhan baa isu yimid raggi oo dhan baa kulmay shan iyo tobanka ragga ahaabaa isu yimid ood soo marteede waria alabu raggi o dhan markay isku imanayaan waad iska ogtahay nasabka taqaano waxa meesha yaalla inuu yahay ma haweeney baa talaydhaha maydku waa zawjo maydka meesha yaalla hadduun xaas ahayn waxaa baxaayo iman karin zawj zawjkuna ragga shan iyo tobankaabuu ku jiro horyaal u ahaa soo sidaa ma aha haddii lagu yidhi shan iyo tobankiiba hadday kulmaan waxaa tara kuu gartay bilcaan baa taa la iska dha meesha ama sidii sheekh maxamed cali wiilkii dhidqaaba dhintay iska dhe sheekh cali raxmat ullahi ta wadaad kitaabka cumdaha iyo minaajka u akhrin jiray markuu miitaani wiil yarow dhalay oo darskii iman jiray oo jardhib badnaa duqna uu jeclaa sheekuna jeclaa ayuu dhihi jiray maalan ba dhidiq baa dhintay dhidiq waa mid yar asagu dhalay marka haddii lagu yidhi meesha shan iyo tobankiiba shan iyo toban baa isu yimid waxaa tidhahdaa waxaa dhintay ogoobay zawjaa taallo wey hadday isu yimaadaan waa la isreebi aniga kuu soo dhe haddaad baabulxajbi barato culays ma laha waria alabo aabaa wax dhaxli walibnu wiilkii la dhalay baa dhaxli iyo wazawju ninkii meesha yimid islaamtu ka dhimatay faqad oo keliya wixii usuuloo dhan waxaa ku fadhiisan aabbaa xijaabahay usuuloo dhan oo agga ka imanayay muxuu ahaa meydka soo qaraabsanayay kulli adeer iyo muxuu ahaayey adeer wiilu dhalay iyo akh iyo ibnulakh waa walaalka war anaa dhala iska dhaqaaq buu leeyahay maxay tahay waaba biyahaygii anaaba dhalay marka waxaa weeye wixii oo dhan duqa horta san ku dhufan wixii farcana waxaa u fadhiya wiilkaa u fadhiya zawjna wuxuu le anu lamaba dhaqaaqa sidayduba ama isriixa idinka idiin taallaa islaantaydii wey xaaskaydi walakum nisfu maa tarakaan taaganahay wy haddaan waayana falakum ruuc baa iigu xigta warkiis wa iska koobaya isagu marka waria alabu wاlbnu wالzawju faqad aslu masأala waa min itna cashara watasixu bihi taabagoyahad sooma waad gaai waad garanaysaan aslmasl waa labayo toban isagayna ka asixi maxaa yeelay zawjku muxuu rabaa farac waaritaa la jooge nis ay dhihina rubcu dhahaade rubc buu rabaa zawjku ila ibni baa meesha taagan islaantan dhimatay uu le waa xaaskaygii wiilkeedii baaba taagan haddee mar hadduu farac waarita joogo waxaan isku ogay inuu qaato kaarla kaar afaro ku shaqaystaa markaa ayadaa aabbuhuna farac waaritoo labbaa jooge waa ahlufarad marka hore sudus buu rabaa wiilkuna waa casab soo sidaa ma ah waa casab marka lix iyo meelay ka baxaan iyo iyo afar waxaa ugu sokaysa labayo toban haddaad doonto waxaad afar labadeeda lix ku dhufo labayo toban ama lix nuskeeda oo saddexa ku dhufo afarta labayo toban haddaad doonto waxaa doonto ku samey tawaafuq binisba ka dhexeeye xagga iskugu dhufo ama xagga iskugu dhufo ama iska badaayo meesha ugu horeysa ee ay ku kulmi karaan lix iyo afar waxaa weeye labiyo toban maxaa yeelay lix ruuc kama bixi karo lix afar isleeg lagama dhigi karo oo toddobo afar isleeg lagama dhigi karo oo maxaan ku dhahdahe sideed afar isleeg bay noqon kartaa laakiin lix isleeg bay noqonayn lixdii baa diidi kaarkii lida aniga ma yelin hawshaas say u socoto waay ku kulmi karaan oy ku heshiin karaan labiyo toban mid markuu darka kuusoo gala mid baa farta taaganay waay waan ku darmigu waxaa weeye labiyo toban labiyo toban afar isleeg laga dhigay waa maxay waa afar meelood oo min saddex ah saddex qori odayga waxaad siisaa zawjka ah labiyo toban waxaad ka dhigtaa lix meelood oo isleeg haddana ka dhig labiyo toban waa lix meelood oo min laba ah laba waxaad siisaa odayga oj muxuu qaatay saddex buu qaatay odaygana muxuu qaatay labuu qaatay shan baa baxday labiiyo toban shan ka jar toddobaa soo hadha waxaan leeya wiilow isku qabooji adugu intaas toddobada waxaan lena waa isku qaboojinhaya wiilkii yaraa ee islaamtu hooyadii ay ka dhimatay ibnigii dhidq dhidq wey ninka dhidqaabaa qaatay aw falow ijtamaca hadday kulmaan annisaa ijtamaca kulu nisaa dumarka oo dhan baa kulmay yaa dhaxlahaya falbintu wa bint اlbni wاlum wاlkhtu lilabawayn wالzawjatu hadday haweenkii tobanka ahaa ama su yimaadaanna haddana yaa dhinto meesha yaalla meesha zawj baa yaalla waxaa dhexlahayaa falbintu gabadhi meydku u dhalay wa bint اlbni wiilkaada gabadhiisii meydku aw u yaamayey u yahay ila hadda waxaa yaalla nin baa yaalle iyo wاlummu hooyo meydka hooyadii wاlkhtu lilabawayni iyo meydka walaashii xagga aabbihi xagga hooyaba ay ka wada dhasheen wالزawjatu iyo aradi afadii xaaski faاlmasأlaة min arbacata وaشhriin watasixu minhu labaatan iyo afar bay masaladu tegaysaa iyadayna ka asaxaysa waa aslu masala wayna ka asixi tasxiixba oma baahno ila waa usul masale waan gaari doonaa insha allah maxaa yeelay albintu waxay rabtaa nis fain kaanat waaxidatan falaha الnisfu bint اlbni waxay rabtaa sudus sudus bay rabtaa xadiidkii fi صaxiix الbukhaari sayidina cbdillah mascuud uu xukumay ayb uu ka dhigay bintadii wuxuu siiyey binsulbi nis buu siiyey shaqiiqadiina nis buu siiyey oo casabuu ka dhigay eh, casabuu ka dhigay cafwan gabadhina wuxuu ihi sudus qaado ayada nis bay qaadatay tanna wuxuu ihi sudus qaado oo kii xukumay ijmacna waa ku yimid bintulibni inay qaadanayso sudus takmilatan liuluayn marka nis bintaa qaadata sudusna bintulibni baa qaadata alummu farac waarid baa jooge ayaadna sudus bay leedahay umun sidiisuba waxaa qaata iyo rubuc dad isqaba un ha ku khaldaman waa gaari doonaaye rubuc iyo haddaad maqash sidiisuba iyo umun zawjaad iyo iyo zawjun baa hawshaa ku qaata islaamka kale ulu iyo nis iyo uluaan iyo sudusi meelahan ku ogaada ayib hooyana sudus bay leedahay wاlkhtu lilabaweyn ayadna maxay leedahay nis bay leedahay mise casabo waa casabo mar hadday banaatu sulbi ay ulutaynka dhammaadaan alkhtu liaboweyn ama ashiqada ama liabin waxaa weya casabo weeye hadduu wax usoo hara khayr haddii xoolay dhammaystana ay tagahayaan wazawjatu ayaduna ma ma farc jooge umun sideed meel ay ka baxdo lixna ay laba goor ka baxdo misna ka baxo labada lixaad oo haddee bintulibniga iyo hooyadu labada lixaad waa tamaaul baa ka dhaxeeye hal mid un ka so hal lixaad iyo nis nisna tadaakhul ku lix dhexgeli lix baa isna maxaa isku soo hadhay lix iyo sideed baa maxaa ka dhaxeeya tawaafuq binis mid walba nis baa ka laba leg bay uaybsantaa lixdu laba leg bay uaybsantaa sideeduna laba leg bay uqaybsantaa hadday hawshu sidaa noqoto sideedda nuskeedu afar li ku dhufo labaatan iyo afar bay tegi haddaad doonto iska daayo lixda nuskeedoo saddex ah ee sideedda ku dhufo maxay tegaysaa labaatan iyo afar labaatan iyo afar mar hadday kuu noqotay waxaad leedaha kulkulator soo qaado u qaybi nin walba wiiisi lix u qaybi labaatan iyo afar waxaa usoo boodi afar waxaad siinaysaa hooyo waxaad siinaysaa bintulibn afar hooyo sii afarna bintulibni sii niskii u horreeyey labaatan iyo afar maxaa u nis ah labiyo toban gengiman bintu sulb horta u dhib soo sidaa ma aha labaatan iyo afar haddaad doonto maxaa uu sudus ah siga adaad u fiiriso labaatan iyo afar makal maxaa uusudusa waa afar meeloodoo milix ah afar meeloodo min lia li walba qori ka qaad wey macnaha loo jeedo lixdan hal qori waa suduskeedii lixdanna waa hal qori labo tan saddexaad hal saddex ta afraad hal afar lixdaa lixdaa meelood lixlixda ah afan afartaa meelood min lixlixda mid wal goori u taagan tiiba qori ka soo jebi shan meesha ha ku hadheen mid wal qori baad ka soo jebin maxaan isku keennay afar qori oo ah suduskii labaatan iyo afar hooyaanu siinay haddana waxaan leenahay ila yaa jooga zawje labaatan iyo gabadha ayadna joogta gabadha ayadna sudus bay leedahay adna afarta ayadna sii hooyo afar bay qaaatay afarna bintulibni baa qaatay sideed labayo toban yaa qaatay bintusulbi baa labaatan labaiyo toban qaatay labaiyo toban iskugu gegeen marka labaatan baa dhammaatay zawj waxaan leenahay maxaad gabadhyaa rabta anugu sideed baan ku shaqaysa kaar sideed ah waxaan leenahay labaatan iyo afar maxaa umun ah labaatan iyo afar wadaadow waa saddex sideedaad midiiba hal ka qaad iskugu gee feedhaha ka gela ayada maxay haysataa saddex qori saddex iyo labaatanne waa labaatan iyo afar ma qorigaa soo haray qoriga waxaa siisaa yaa casabo ahaa araha ka geli warku waa intaas aw waxaa kulmay aladiina yumkinu ijtimaacuhum walow fuqidooda aan gaadho intaa yarta aan ku daro aw waxaa kulmay aladiina kuwii yumkinu uu suuro gelayay ijtimaacuhum inay kulmaan horaan wuxuu ahaa rag soolamo oo kulmay iyo dumar soolamo oo kulmay hadda waa maxay isku sii dhexdaayo rag iyo dumar wixii kulmi karay baa kulmay baa laguyi oo minan sinfayn labada kooxooda rag iyo dumarka yaa wax dhaxlahaya fayariu اlabawaani hooyiya aabbaa wax dhaxli wاlbnu wiil la dhalay baa wax dhaxli wاlbintu gabadh baa wax dhaxli wa axadu الزawjayni labada isqabe mid kamida ayaa dhali dhaxla noqonay maxaa yeelay markuu midkood soo istaagayo kii kale waa inuu mootan yahay wa axadu zawjayn sidaasaa lagu yidhi labadii isqabtay inay soo wada istaagaan ma dhici karto ilaa fi masala waaxida cinda shaaficiya ay qadareen imaam shaafici baa umka ku sheegay fi kitaab wasiy masla malfuuf baa loo yaqaanaa kitaab wasi umkayba ku taalaa uuna ka fadwooday shaafici fuqahadii dambe shaaficiyaduna qaybaa ku khilaafay nin maydo m yaa yaa yaa la kaf intii la maydhay baa la kafnay isagoo yaalo lagu tukanayo iyaba islaan carruur waata soo istaagtay waxay tidhi waa ninkaygiio caruurtan anaa caruurtan isagaa iga dhalay meydka aad ku tukanaysaan idin duduuban ninkii iqabay weeye caruurtan shantee watana asagaa iga dhalay makhraatiyaalla waa kuwa waxaa khayr weyn noo fadhiiso soo dhaqaaqay wuxuu hi xaaskaygii waxa meesha yaalla id ku tukanaysaan caruurtan shanta ii dhashay makhraatiyaalla waa ka nin wuxuu leeyahay waa xaaskaygii maxay tidhi waa ninkaydi mid walbana wuxuu keenay makhraatiyaal bal ka dhacday maxaa la samayn marada laga fiiqi bay dhihi waa la furfuri waa la fiirin haddii la fiirshay waaba laba sidkoolaa la yidhi alaabta raggana waa leeyahay tii dumarkana waa leeyahay tii ragga ayuu islaantan ku qabo wax kaga dhalay tii dumarkana ninkana ku qabo carruur ogu dhalay maxaa la sameeyaa alimaam shaafici wuxuu hi haddii labada makhaatiba ay sax yihiin xoolaha waa loo qaybin bisawiya labada boqod baa loo kala jebin islaantana carruurteeda nus baa xoolaha la siin ninkan iyo carruurtiisana xoolaha nus baa la siin <laughs> ninka ragga maxaa layidhi ka dhaliya waxaankan way qabsataa bay dhaheen soomaali ninka ragga inuu foosho laga dhaliyo ma dhacday wa walba laakiin wuu qabsadaa marna waay dhaheen ninka raggaa naftiisa waaan ka inuu maareeyaa si unbuu yeelaa laakiin maalinkii taada loo soo kaco naftunba lagaa qaadi ya ma qabsan asagu orta horta soo sug nin raga yahay waa khuntal mushkil baa la ma caddaanin <laughs> ninkii looga jira abu aahir abu aahir aziyaadi ashaafic alfaqiih imaam naysabur isaga wuxuu maya imaamku siduu yidhi ma yeelin buuri laftirkoogu aqiim ay iga dhegeysta muxuu bayinada ninkaa la hormarin buuri ninka caruurta keensaday ee makhraatiga keensaday ee yidhi islaantaydu weeye meydka meesha yaalla carruurtan iyadaa iga dhashay bayinadiisaa la qaban islaanta warkeeduna macna ma laha buu oo maxaa jira wuxuu yidhi bayinada ninka ragga ah ee yidhi islaantu carruurta iga dhashay tiisu way ku xoog badan tahay midda haweenayda oo nimankan waxay ka markhaati kacaga islaamtu markay xaamilada ahayd markay foolatay waa hawl la arki karoon qarsoomi karin bayinat الزawj ayaa aqwى min bayinati الزawja maxaa islaamta waxay leedahay ninkana iga dhalay waxeedu waxa waala galmooday ku haysa inayba muxuu ahaa meelo kale ka keensatay baa dhici karta inay zinaysatay baa dhici karta hawlaha ragga lama hubo laakiin ninkan asaguu leh islaantana carruurta ii dhashay oo iyadaa uuraysatay oo foolatay xilligay todobaysanaysay baa la ogyahay kuraysigeeda baa lala socdaa umulasadii baa laga warqabaa calooshii buurayd baa yani midda ninka uu la yimid baa ka xoog badan he makhraatiga ay islaamtu la soo xaadirtay waa tarjiix uu maray shaaficina wuxuu maray jamci tasaaxum baa dhacay ayra loo kala jabiye buu shaafici abu cabdillaah wadaadkana wuxuu yihi maye tarjiixa la maro masalat lmafhuud baa loo yaqaanaa ayib ya dabbiga xadiidka ii dambeeyo aniga waxaan ka hadlayaa alkhunta almushkil fii fiqhiyaati اlqudamaa laakiin hunaa hadda waxay leeyihin ma dhici karto hadda waxay leeyihin qolyaha mucaasiriinta hawl dhici karta ma aha ruuxu wuu noqon karaa khunta mushkil laakiin jaanib baa yatarajax hormoonaadkiisa marka la fiiriyo iyo fitaminaadka ragga iyo dumarka waa kala baxaaya dhan buu u badanaya xisaabaha meesha ku yaalana macno ma lahay leeyihin isaabahan mid walba meesha ku yaalana macno badan kuma xidhna waxaan firinayna ruuxu dhankee u badan yahay laakiin waxaa ishkaal ku noqonaya haddii la helo hau bata ragnimo hau bato ama haweenimo hau bato xaggana hadduu dhalahay sidii dumarkii sidii raggana galmoonhay maxaa la samay oo labadii xisaabba u afuufanhay ayagu waxay leeyihiin mar hadduu harmoonaadku dhinac u bato dhanka u bato inbuu ku dhali oo ku tarmi laakiin dhanka kale ku shaqayn maayo wuu ekaanayaa mooye haaficiyu aimadu wax walbay qadarahayaan aimat xanafiya hawshay qadareen oo kale weeye haddii neef mxuu ahay aria ay boodo kadibna ilme ay u eg u soo bax maxaa lagu samayn bay dhehe ilmihii dhasha waxariha waa kuwan waana ayb u egyahay waxar baana dhashay ceesaan baana dhashay maxaa lagu samayn see in la gowraca la cunaa ma la cuni karaa mise may waxay dhaheen ul baa lagu dhufan dhac baa laga sii hadduu wii dhahana waa ey bay dheheen hadduu sidii maqasha u ceeyana maxay dheheen maawaxar bay dheheen waxay dheheen xanafiya usha marka lagu dhufto hadduu marna sida waxareeyo marna eeyeeyo maxaa la samay inta hore sida waxariib u qayliyey marka dambena sidii eyi waa camirta waxay dheheen caws baa loo dhigay iyo doog baa loo soo goriy iyo alaab hadduu daaqa sida aigii aig wey baa la gowracan bay hadduu intuu ursa iskaga caro balaq raadsanaa waa eybay dheheen waxay yidhahdeen hadduu balaqina cuno cawskana daaqa maaa la maxaa lagu samay ya waxay dhaheen waa la gawricsiisuba bismi illah allahu akbar werix baa laga sii kadibna calooshtaa la fiirin bay dheheen xidmo wareegsan hadduu noqdo waa eybay dheheen caloosha dhiilsha dhiilkeeda weyne haweenku qufu jireen alaabta aduu la soo baxana waa neef ari ay marka waa la cunaaya yani wax walboo dhici karay ka hadleen fuqahadu say hawsha xal oogu helaan marka xalkiiba hadda la wadaay maslatlmalfuuf inaga daaye inta kale aan usoo noqon kulmi kar aw waxaa kulmay falow ijtamaca kulu اladiina yumkinu ijtimaacuhum dadkii ay suurogelaysa inay kulmaan dhammaantood baa kulmay mina sinfayn labadii dhinac labiyo dhadigii xaggoodii ka mid ah fayariu abawaan labada waalid baa wax dhaxli wاlbnu wاlbintu waaxad الزawjayn warku waa iska intaa ayib way iska kooban tahay qolyaha marka bushinaya maslaة اmalfuuf aan ictibaar siinaynin waxay leeyihin waxaa fiican inuu imaamku yidhaahdo waida اجtamaca sinfaan hayru axad الزawjayn waida اjtamaca sinfaan yumkinu iska daayahay bay leeyihin ayagu marka waxay micsanhayaan inaan ictibaar la siinin maslaة اlmalfuuf iyo khunha اlmushkil ee lagu gaabsado un dadkan caadiga ah oo la yidhaahdo waid sinfani labadii urur hadday kulmaan hayru axadi zawjan labadii zawj kamid aan ka ahayn waxaa dhexlaya intaas ayib saasaa fiican bay leeyihiin si kastaba noqdo waxaa weeye afar labada waalid iyo wiilkii iyo gabadhii afar iyo axadu zawjan shan ruuxun baa soo hadhaysa shantaa ruux haddii waxa meesha yaalla lab yahay meydku marna ku qadar dakar marna ku qadar dhadig ila hayr axad zawjan weeye marna haweeney inay taallo zawja dhimatay ka soo qaad marna waxaa dhintay zawjkii ayib haddii waxaa dhinta uu yahay meesha yaalla dakar uu yahay labaatan iyo afar way asalkeedu toddobaatan iyo labayna ka asixi asl masla waa min arbacati وacishriin wa tasixu min inain وasabciin idan maxaa yaalla nidhi dakar zawj baa yaalo dhintay maxaa yimid marka labadii waalid ee zawjka dhalay wiil iyo gabadh u dhalay iyo xaaskiisii so sidaa labada hadda waalid waa maxay waxay leeyihiin suduslayaal wey ilaan farac labbaa jooge casaba shuqul kumay lehe laba sudus bay rabaan wiilkiiyo walaashiina waa casabo wixii soo hadhay sugahayaan zawjaduna maadaama farc waaria uu joogo uman bay rabtaa maxaa isu fiirsaa markaas lix iyo maxaa isfiirinhaya iyo sideed sid haddaa soo marra lix iyo sideed ama saddexda lixaad qaado ku dhufo sideedda ama afarta sideed qaado lixda ku dhufo labaatan iyo afar labaatan iyo afar maxaa usudusa afar aabbaha sii maxaa usudusa afar hooyada sii maxaa umuna saddex waxaad siisaa zawjada saddex iyo sideed isku dar ko iyo toban baa baxday ko iyo toban hadday baxday maxaa soo hadhay saddex iyo toban baa soo hadhay saddex iyo toban ooma qaybsanto wiilka iyo walaashii si siman ooma qaybsanto oon abitaan lahayn aimadu maysan haysanin dhururuc iyo saantayn ma ma jireen lacag waaweynoo markay u badato noqota dirham nus dirham xataa ma jiro nus dirham go-an ma jiro waa ku rafaadi jireen daraahimta <coughs> dinaarka u daraa daraahimta marbay nis iyo wax laga goyn jiray laakiin waagi hore lacagtan yararkae qaraadida iyo santiyada ma aysan jirin waxay raadinayaan xisaabta oogu sokaysee hantidu ay ku qaybsami karto iyadoon cacabin oon fraction iyo kusuur aysan gelin marka saddex iyo toban wiilku haddee laba qoriilo wey liakari milu xad unhayayn soo ma aha gabadhuna hal qori wey waxay ka dhigan tahay saddex nin saddex ruux wiilkii oo laba kaarla ah iyo gabadhii oo hal kaar wadata saddex ruux saddex iyo toban uma qaybsanto wey cadu ru'uustoodii oo saddex ah iyo hantidii sahaamta kusoo hagaagtao saddexiyo tobana ah, way jaban tahay soo maha si siman ooma qaybsami karto hadaan dhahno saddexiyo toban waxay noqonaysaa he lixiyo to lixiyo badh gabadho ha hadii la yidhaahdo maxaa soo hadhahay lix iyo badh kale nus iyo nus xisaabtuna sidaa ma ahayn ee waa maxay waa in la yidhahdo saddex iyo badh ha qaata gabadhu sagaal iyo badhna wiilku ha qaato haddana waa maay jajabba meesha ku jira jajabkaasaan diidanaha marka waa in la yidhaahdo saddexda waxaad ku dhufataa aslulmasow labaatan iyo afar ah saddex lagu dhufta labaatan iyo afar waa toddobaatan iyo labo waxayna ku noqotay saddex horta bal ku dhufo labaatan lixdan idheh lixdan meesha idhig saddexaad ku dhufataa haddana afar labayo toban labayo toban lixdan ugeey toddobaatan iyo labo mataymise ma aha haddana ti ay ku dhihi jireen man low sahmun fii asli اmasأala akhadahu maطluuban bijuزءi sahmi waxay ku dhihi jireen wey ee waa maxay aabbo muxuu qaatay masaladii hore labaatan iyo afar tahayd aabba wuxuu ka qaatay sudus oo afar qori ahayd afartiisi qori saddexdan oogu dhufo saddexdu waa maxay hadda waa saddexdi xisaabta geeyey toddobaatan iyo oo wiilka iyo ahayd gabadhi madaxoodii wiilkoo laba qoria iyo gabadho qoria laisku daray baa labaatan afar ku kacinay toddobaatan iyo laba cagcagays nin walba wuxuu ka qaatay labaatan iyo xisaabta toddobaatan geysay baan ku dhufanaynaa maxaa lena hooye tii hore ka qaatay afar lagugu dhuftay saddex jiido aabbow xisaabta hore waxaad ka qaadatay afar lagugu dhuftay saddex labiiyo tobanna jiido hooyo aabba waxay isku qaateen labaatan iyo afar waxaan leehay zawjow balkaale hadda adugu maxaad ka qaadatay labaatan iyo afartii hore waxay tihi saddex saddex ku dhufso sagaal baan haystaa bay tihi sagaal bay jiidatay labaatan iyo afar ugee sagaal soddon maxaad haysaan saddex maxaa soo hadhay labaatan iyo afar labada waalid baa isku qaatay zawjana sagaal bay qaatay isku goydara soddon iyo saddex ka gooyo toddobaatan iyo labo soddon iyo sagaal waxaad u qaybisaan gabadhiyo wiilkii lidakari mislu xad unfaya saddexiyo toban bay gabadhu qaadaan wiilkuna labaatan iyo lix buu qaadan trs dheeroo isle-eg toddobaatankii idar ma noqday suuradu waa mid ah falabawaani walibnu walbintu waa axadu zawjayn haddaad doontaa ood ka dhigto meydka ka dhigto islaantii baa taaladhe marka hore dhidiq baa yaallay hadda waxaan dhigaynaa zawjadii baa dhimatay waxaa meesha jooga zawj baa taagay ayadna waa un lamid ayadna waa lamidoo Eh, waxay ka kici labiy labiyo ka kacaysa waxayna ku asaxaysaa soddon iyo lix tana kooban aslu masla waa min tna wa tasixu min sittati wa talaatiin sababkan waxaa weeye labada aabbahayd ayagu weligood reer weeye bintiga iyo ibniguna weligoodba casaba weeye meesha hadda zawj baa taagan oo rubclo weeye sideedii kor noo dhigtay baa hadda meesha jirino oday zawj aad jooga zawjku marka afar la weeye rubc wax ku dhexlahayaa labada waalidna waa sudusayaalayaal weeye labadan wiilkaiyo gabadhuna waa casabo waxay sugahayaan aabbiyo hooyo oo markaa dee abootooyin ah awow iyo ayeye waxay soo reebaan ninkan adeerkooda zawjkana uu soo reeba ama aabbahoodba ah marka marka caruurta la fiiriy ile meyd baa meesha yaalla waa zawjo waxaa dhimatay idan haddee lix iyo afar maxay ku kulmi jireen labiiyo toban somalina soo marin lix iyo afar labiiyo toban bay ku kulmahayaan labiiyo toban maxaa usudus ah labo hooyo c maxaa usudusa ah? labo aabba c oo ugi maxaa soo hadhay sideed sideed maxaa uu rubuc ah labiiyo toban maxaa rubuc ah saddex labiiyo toban waa saddex meelood min afar ah zawjkuna waa rubcile hadda afar walba halka sii saddex qori buu qaadanaya labiiyo toban waxaa u saddex saddex sii zawjka afarna waxaa soo qaatay hooyo aabbaa soo qaatay kiiba labuu qaatay soo toddoba saa ku baxday labiiyo toddoba laga goyey maxaa soo hadhay an han haddee saddex nin ooma qaybsanto shanta soo hadhay ibnigii iyo walaashii bintadii lidakari milu xadi unhayeyn weeyo waa saddex madax saddexdaa madax shan ma deeqdo waxaad deeqi lix oo kale afarna wiilkaan siin lahayd laba dhan gabadhan balqin lahayd warka waad garateen baan malay laakiin shan seen yeellaa way jaban tahay dhoo saddexdii horaanba toddobaatan laba ina geysay waxaad ku dhufataa aslu masow laba iyo tobana waxay tegaysaa soddon iyo lix sidaa hore aad soo sheeyeelo saddexdaa waxaad ku dhufataa nin wuxuu ka qaatay asalkii hore aabbow laba iyo toban maxaad ka heshay laba qori saddex ku dhufsaan leenahay lix baan aabbo wey lixda qaadaan leenahay noona soo ducee hooyo adu maxaad laba iyo toban ka qaatay labaan ka helay saddex ku dhufso lix bay kuu noqotay lixda jiidoo noo soo ducee lixii lix waa baxday labiyo toban dhaqaaqda maxaa soo hadhay zawj baa inoo dhiman waxaan leenahay laba iyo toban maxaad ka heshay saddex qori oo qurunlaan ka helay buui waxaana saddex saddex ku dhufso sagaal baad jiidatay sagaal iyo maxaa inaga baxay iyo labiiyo toban isku gee koo iyo labaatan idhaha labiiyo toban sagaal loo geeyey labaatan iyo koo baa baxday soddon iyo lix maxaa ka soo hadhay shan iyo toban toban iyo shan u kala sii shan iyo toban soo maaha shan gabadha isku balqi tobanna ninkan feeaha kusansii way isku dhammaatay walow fiqiduu kulum hainoo joogo wallahu aclam